bismi اllahi الرحman الرaحيم alxamdu لlah rb العaalamiin wslى اllah وslm عlى sayidina mxamedi وعlى آlih وصaxbih أجmaعin almunaada munaadihii baynu soo gaadhnay mustanihii iyo xaalkii iyo tamyiiskii baynu ka soo baxnay tamyiiskaasi waataynu soo qaadanay maca tamaarintiisii wax badan kaga noqon maayo laakiin tamyiiska waxaynu soo aragnay eh, inuu yahay ismi fasira wax ka horeeya ismiga ka horeeya ee saabiqa oo eh, looga jeedi karo waxyaabo badan eh, aqsaamta tamyiisku u qaybsamo oo ah tamyiis uljumla iyo tamyiis ulmufrad baynu soo qaadanay tamyiis ulmufrad inuu daba dhaco kaylka iyo wasniga iyo misaaxada iyo cadadka tamyiiska afartaa daba dhaca waxa la dhaha tamiis lmufrad lanno kelmad mucayana oo ibhaam ku jiro ayuu tamiisinaya tamiiskaan intaan daba dhicinna ama wax la mida aan daba dhicinna waxaa la dhahdaa tamiis ljumla jumlada dhan macnaha ka soo baxaya ayuu kaasi tamiisinaya waxaa ka mid ahaa tamiis ljumlaha tusaalayaashiisa ictadala rajulu qaamatan iyo xasuna alghulaamu kalaaman iyo alfiilu akbaru min aljamali jisman iyo kuwa noocaasa iyo tamaariintaba kuwii aynu maarkasa kusoo maray halkaa tamiiskii baynu kaga soo baxnay almunaada baynu halkan ka bilaabayna almunaada almunaada wuxuu ka mid yahay asmaada mansuubka ah ayuu ka mid yahay min mansuubaat اlasma waa waxa weeye ee ismiga loo dhawaaqayo ee ka horeyso xuruufu nidaa mid ka mida ah laga horreysiiyo ama adawaat nidaa adawaat nidaaga waxaa ka mid ayaa ah ayaa hayaa ay ai kuwa noocaasoo kalea ayaa ka mida ah yaabaa ugu caansan ismiga ayaa laga horreysiiyey markuu qofku yidhaahdo yaa allah ayaa la ydhahdaa munaada yaa muxamed ya cali ya cumar munaaduhu kaas wey munaaduhu wuxuu qaybsamaa han qaybo marka horeysa waxaa loo qaybiyaa mudaaf shabiih bilmudaaf iyo mufrad inuu munaaduhu mudaaf yahay oo maalan aad tidhaahdo yaa imaama almasjidi imaam masjid uu isku daafsay yaa imaam almasjid ismigaad u dhawaaqaysaa yaa ismi mudaaf oo mudaaf ka dambeeyo maalan aad u dhawaaqdo mucallim alqur'aan oo isku idaafaysa oo tidhaahdo yaa mucallim alqur'aan mudiiru almadrasa oo isku idaafaysa oo tidhaahdo yaa mudiir almadrasa ibnu muxamed ood u dhawaaqdo oo tidhaahdo yabna muxamed munaaduhu inuu mudaaf yahay oo mudaaf ileyhi uu ka dambeey iyo ka labaad oo ah shabiih bilmudaaf waxaan laba kelmadood aan isku idaafaysnayn mudaaf iyo mudaaf ileyhi isku ahayn laakiin maca dalika calaaqa iyo xidhiir ka dhexeeya irtibaaq isku xidhan iskuma idaafaysna laakiin macnuhu buu isku xidhaya ma tasala bihi shayun min tamaami macnaah kelmadda hore ayaa waxa raacaya ama la xidhiidhaya wax macnihiisa dhammaystiraya oo ama faacilkii kelmadda hore weeye fi marka laga kelmaddaa hore faacilkiisii wixii sameeyey ama waa mafcuulkiisii kelmaddaa hore faacilkaygu waxa uu sameeyey ama waa jaara majruur kelmadda hore ku tacalluqa wey waxaa ka mida maalan tusaalayaasha ina siin doono yaa musaafiran ilaa lubnaan baa ka mida yaa laahiyan can darsi yaa daayacan kitaabi yaa daa'ican kow lumay kitaabku kitaabkiisii kii uu lumayo marka kitaabuhu waxay faacilo tahay daayicanta waxaa la odhanayaa yaa xamiidan ficluhu kii ficilkiisu ficnaayo yaa xasanan khuluquhu kii dabeecadiisu ficnaydo ama kelmadda labaad waxay noqonaysaa mafcuulkii oo kale yaa aalican jabalan yaa aalican ka u baxaya jabalan buurta u baxaya ama ka baxayo maarsa yaa qaari'an kitaabahu qofka kitaabkiisa ka kitaabkiisa akhriyayo ama jahar ama baa la raacaya sida yaa ra'uufa bilcibaad oo kale yaa xaafidan lilqur'aan yaa xaafidan lilqur'aan qur'aanka ka xifdisanow calaa kulli xaal ashabiih bilmudaaf waxa weeye kelmadda hore ee munaadaha waxaa raacaysa kelmad labaad oo aan u idaafaysnayn laakiin haddana macnihii kelmadda hore dhammaystiraysa waxay dhahdaan naxwiyiintu kelmadda labaadee imaa marfuucun biluulaa imaa marfuucatun biluulaa kelmadda labaad way godan tahay oo ta goday wa imaa mansuubatun biluulaa inay kelmadda labaad mansuub tahay oo ta nasbisay wa imaa jaarun wamajruuru mutacaliqu biاlula inuu yahay yaa xasanan khuluquhu kelmadda labaad khuluquhu waa marfuucatu biاlula yaa aalican jabalan kelmadda labaad oo jabalani waa mansuubat biاlula aalicantaa nasbisay iyo xaafidan lilqur'aan markaa tira ama yaa musaafiran ila lubnaan tusaalaha inoo qoray jaara majruurka lilqur'aan ila lubnaan can darsihi wuxuu ku tacaluqayaa xidhiir la leeyahay kelmadda hore munahaduhu waa muaaf yaa salaax addiin yaa rasuul allah ama waa shabiih bilmuaaf yaa xasanan khuluquhu yaa aalican jabalan ama waa mufrad munaaduhu saddexdaa midkood mufrad maxaa looga jeedaa mufrad maa laysa mudaafan walaa shabiihan bilmudaaf waxaa looga jeedaa waxaan mudaaf ahayn shabiih bilmudaafna ahayn fii baabi اlmunaada wa fii baabi laa annaafiyati liljinsi baa isku mida saddexdaasaa loo qaybaya mudaaf shabiih bilmudaaf iyo maxaa leedaha iyo mufrad oo wixii labadaa ka soo haray mufradka waxaa ku jira haddii aad tidhahda ya muxamed waa mufrad lannu mudaaf iyo shabiih bilmudaaf midna maaha kuwaas waxay min laba kelmadood bay ka koobnahay yaa muxamedna waa kelmad keliya wixii aad codsanayso unba tacaal ilaya iyo maalan eh, salli salaa iyo wixii aad codsanaysa iqra alqur'aan iyo wixii aad codsanaysa aad raacinaysa laakiin kelmadda inta loo dhawaaqaya waa kelmad keliya waxaa la mida yaa mucalimuun haddaan idhaha waxaa la mida yaa mucalimiin marka wixii mudaaf iyo shabiih bilmudaaf ka soo haray waxaa la dhaha mufrad mufradkaasaynu labo uh, u qaybinaynaa waxaynuu qaybinaynaa nakira iyo macrifa yaa muxamed iyo yaa faatima markaan dhahdo muxuu noqonaya waa macrifa mise waa nakira waa macrifa muxamed iyo faatima idaa calam bay ahayd calam bay ahayd yaa rajul iyo yaa mucalim iyo yaa mucalimaan iyo yaa mucalimuun iyo yaa mucalimiin iyo markaan mucalim iyo mucalimuun oon alla lahayn waa nakira marka waxaanu qabinaynaa mufradkii laba qaybood nakira iyo macrifa macrifada halkaa inoo dhig waa yaa muxamed iyo yaa faatima ama yaa muxamadaan iyo yaa faatimataan ama yaa muxamaduun iyo yaa faatimaat maxamed iyo faatima calan bay ahayd waa macrifa nakiradii waxaynuu sii qaybinaynaa laba qaybood yaa rajulti ama yaa mucalim ama yaa mucallimuun nakiradii maxaynuu qaybinaynaa laba qaybood nakiratun maqsuuda wa nakiratun hayru maqsuuda nakiratun maqsuuda waxa weeye ee kelmadda aad isticmaalaysa ee munaadaheed u dhawaaqaysa waa nakira laakiin waxaad uga jeedaa cid mucayana shaksi mucayana ashkhaas mucayaniina ayaad uga jeedaa ardayga halkan fadhiya haddaan la hadlayo u dhawaaqayo waxaanu leeyahay yaa aalib ama yaa tilmiid ninka halkan fadhiya markaan la hadlayo waxaanu leeya yaa rajul ereygaan isticmaalay aalib iyo rajul iyo mucalim waa nakiro laakiin qof mucayanaan u jeedaa oo aan intuu ku jeesta lahay yaa aalib ama yaa rajul leh nina agmaray waxaa la odhanayaa taa nakira ereygu nakiraba ha noqday haddii looga jeeda cid mucayan oo gaara ah. waxaa la odhanaya waa nakiratun maqsuuda maqsuudatun biha mucayanun waxaa laga wadaa ama looga jeedaa cid gaara taa nakira maqsuuda lah waxaa jira nakiro kale oo aan cid mucayana looga jeedin say u suuroobaysaa taas waxay u suuroobaysaa maalan khaiibkaoo kale ama qofka waacidkaa ee wacdi bixinaya haddii uu idhaahdo yaa caasiyan ittaqi uu idha yaa caasiyan yaa mucallimiin adduu waajibakum oo uu idha caasi ou ilaahay ka baqa madaalim ou ilaahay ka cabso mucallimiinay macallinow xilkaaga ka soo baxa wadi guud buu jeedinaya ka fadhiya iyo ka fadhiya midna lama hadla ereyga kolba uu soo qaada yaa aaliman hadduu idha aalim oo dhan buu sheegaya yaa caasiyan hadduu idha caasi oo dhan buu sheegaya yaa caaliman hadduu idha caalim oo dhan buu sheegaya marka taa waxaa la idhaha aan cid gaara looga jeeda ee dadko dhan qof alla qofkii sifadaa lagu hadlo ay soo galo oo dhan looga jeedo waxaa la idhaha nakira ayru maqsuuda ayru maqsuudatin biha mucayan looya cid gaara loogama jeedo ka qowli lacma bay naxwiyiinta usoo qaadan ka qowli lacma leannao qofka indhaqaba ee indhaha kala haya haddii uu dad meelahan jooga la hadlayo inta badan saasuu eega dabadeedna intan uu jeedaa dee halkan joogta hadduu yaa rijaal yidhaa waxay ka noqonaysaa nakira maqsuuday noqonaysa leanna horta marka horreysa dadkii wuu ku jeestay intan uu jeedaa iyuu la hadlaya ka qowli lacma kii indhaha lahaa qowlkiisi lanno isagu de cid mucayana ma arkaya mogta indhihiisu maarksan ciday qabanayaan ma jiraan markaa wuxuu odhanaya yaa rajulan khud biyadii wuxuu rabaa in wadadaa la gudbiyo ka tallaabo yaa rajulan nin uunow bay noqonaysaa ninow khud biyadii biyadii gacantay qabo ninuunow gacantay qabo qofuunow gacantay qabo weyaan lama odhan kara cid mucayan u jeedaa dadkan hareere socda ee uu arkaya in dhinac socdo dadkaas miduu la hadlaya midkuu doona noqdo yaa rajulan waxay noqonaysaa nakira lanno ereyga rajul waa nakira waana ayru maqsuuda ayru maqsuuda wey haddii uu indhaqabo oo dadka kala arkayo nin mucayan sidaa ugu jeesan lahaa wuxuu odhan laha yaa rajul marka nakiradiisu waxay noqon lahayd nakira maqsuuda laakiin maadaamaanu dadkii arkayni wuxuu leeyahy ninunau gacantay qabo qofunau gacantay qabo waayahay imis markaa munaadihii noqonaya mudaaf shabiih bilmudaaf waa labadii ugu horreeyey labada nakiro ku dar oo nakira maqsuuda iyo nakira kayru maqsuuda ka shanaadna waxa weeye calamki almufrad اlcalam baa la macrifadii weeye almufrad alcalam calamki wey shantaas nooc ayuu munaaduhu noqdaa shantoodaa waxaa la nasbiyaa munaaduhu inuu mansuub noqdo wey asalka mafcuulu bihi buu ahaa fi lasl munaaduhu markaa tidhaa ya muxamed asalkiisa wuxuu ahaa adcu muxamada muxamed baanu yeedhay munaadaha asalka waa in la nasbiyo saddex ka mid ah toos baa loo nasbiyaa marka mudaafkii shabiih bilmudaafkii iyo nakirada cid mucayana aan looga jeedin cid gaara aan looga jeedin nakira hayru maqsuuda markay tahay waa la nasbinaya munaadaha mudaafka waa inaad nasbisoo tidhahda yaa rasuul allah yaa rasuul allah waa inaad taa maaha yaa rasuul ullah yaa rasuula munaadu waa ka hore waa inaad nasbiso yaa rasuul allah yaa imaama almasjid waa in la dhahdo ya mucalim اqur'an shabiih bimuaafka waa in la nasbiyo ya xasana khuluqu ya طaalican jabala ya musaafiran ilى lubnaan waa in la nasbiyo ka saddexaadee la nasbinayana waxa weeye annakiratu kayru اlmaqsuuda markay tahay waa la nasbinaya ya rajula khud biyadi yaa caasiya itaqi اllaah yaa aalima tub ilىa rabbik yaa caalima whakada mar haddaad ujeedan nakirada anaad cid mucayana uga jeedin waa inaad nasiiso marka waxay noqonaysaa yaa rajula muaniheygu wuxuu noqonayaa yaa rajulayni waa mansuub jamceegu wuxuu noqonayaa yaa rijaala jamc mudakr saalimkii wuxuu noqonayaa yaa mucalimiin yaa muslimiin haddaad tidhahdo cid mucayano ma jirto yaa mucalimiin yaa muslimiin haddaad nasbiso saddexdaa waa la nasbiya almudaafu shabiih bilmudaaf wanakira hayru maqsuuda labada soo hadhay maxay yihiin labada soo hadhay waa nakiradii maqsuudada ahaydee cid mucayana looga jeeda iyo calamkii labadaasi yubna iyagu waa mabni calaa maa yurfacu bihi low kaana mucraba wixii lagu godayay hadday mucrab yihiin imaka waa mabni bay noqonayaan marka muraadahana ya-daa la soo geliye hadday mucrab yihiin wixii lagu rafcin lahaa markay mucrabka ahaayeen ayaa lagu binaynaya marka is mufradkii iyo jamcu tagsiirkii iyo jamcaanu saalimkii iyo waxaa lagu godi jiray dama damaa lagu binaynaya yaa allaahu waa is mufrad damaa lagu binaynaya yaa muxamadu yaa faaimatu waa calamkii kaas yaa rajulu yaa mucallimu yaa shaykhu yaa caalimu yaa walad yaa waladu yaa bintu nakira oo maqsuudah ah. waa la binaynaya waxaa lagu binaynaya calaa maa yurfacu bihi ismi mufradkii damaa lagu binayn jamcu tagsiirkii yaa rijaalu damaa lagu binayn yaa yaa nisaau jamcu aanu saalimkii damaa lagu binayn yaa muslimaatu ya faaimaatu markaad ya faaimaatu tidhana waa calam faaima ya muslimaatu markaad tidhana waa nakira muslimatu danbaa lagu binayna yubna calaa maa yurfacu bih muani oo kale maxaa lagu rafcin jiray muana alifaa lagu rafcin jiray alifaad u yeelaysa hadday nakiradu maqsuudata laba ninoo halkan fadhiya la hadlaysa yaa rajulaani baad odhanaysa waa la nasbinayay ti cid mucayana looga jeedin yaa rajulayni bay taas ahayd waa nakira ayru maqsuuda taas laba nin uun baad rabtaa kay doonaan ha noqdaan yaa rajulayni laakiin haddaad yaa rajulaani tiraa ood aliftii rafaca keento macnaa daalika laba qof oo mucayan aad ujeedtaa yaa rajulaani markaysa farqiga udhexeey yaa rajulayni waa laba nin uunoo kuwaa doonta noqdo yaa rajulaanina waa labada ninoo weyaan labadii nin baan sheegaya yaa rajulaani muaniin alifaa lagu godaya alifaa lagu banaynaya jamcu dakar saalimka maxaa lagu godaya alwaaw markay nakiradu maqsuudo tahay wowbaad u yeelaysa iyo dee mufradkii calamkii labadaba mufradkii calamkii zayd unbaad jamcinaysa jamcu dakar saalim yaa sayduun baad odhanaysa muxamed oo calamaad jamcinaysa yaa muxamaduun wowbaa lagu banaynaya nakiradiina mucalim baad jamcinaysa mucalimoo nakira yaa mucalimuun xaafid baad jamcinaysa yaa xaafiduun waa nakira ayru maqsuuda nakira maqsuuda iyo mufrad اlcalam labadaas waa la binaynaya waa mabni maxaa lagu binaynayaa calaa maa yurfacu bihi wixii lagu rafcin jiray haddii damo lagu godi jiray damadaad ku binaynaysa kii alifta lagu godi jiray aliftaad ku binaynaysa kii wowda lagu godi jiray say jamcu dakr oo kale wowbaad ku binaynaysa tusaalayaasha aynu akhrino almunaada alamila yaa salaaxa diin salaaxudiinow صلاح الdiin way isku idaafisanta yaa xaaris اlbustaani bustaanka kii ilaalinayo xaaris اlbustaan iyo xaaris اlbeyt waa isla mid yaa baayica tiin kii tiinka iibinayo tiinku tiinkeennan oo kale maaha geed dheer oo sida quraca iyo galoolkay weyaan minale yaa baayica tiin munaadahani yaa waa xarfu nidaa salaaxa iyo xaarisa iyo baayaca waa munaada mudaaf mansuubun wa calaamatu nasbiha munaada mansuub wa calaamatu alfatxa liannahu mudaaf addiini mudaaf ilayhi majruur wa jari alkasr wakadalika albustaani attiini waa mudaaf ilayhi munaadahaas waa noocma salaaxa addiini iyo xaaris albustaani iyo baayacatiin waa munaada mudaaf waa in la nasbiyo ayaa waajib yaa musaafiran ilaa lubnaan kan lubnaan tegayo yaa laahiyan kan ka mashquulsan can darsihi darsigiisa ninkan ka mashquulayo yaa daayacan kii uu lumay kitaabuhu kitaabkiisii uu ka lumayo halkana yaa musaafiran yaa laahiyan yaa daayacan waa munaadihi yaa oo xarfu nidaaya iyo kelmadda ka dambayso munaadihi oo noocma munaadahani waxaa la socota kelmad aan u idaafaysnayn laakiin macnaha dhammaystiras yaa musaafiran ka musaafirka ee xaggee u safray ilaa lubnaan meeshii uu safrayey weeye ilaa lubnaan jaara wuxuu la socdaa oo uu dhammaystirayaa macnihiisa kelmadda ka horraysa oo musaafirana yaa laahiyan ka mashquulsan haafilan can darsihi darsigiisa ka mashquulsana can darsihi jaahil majruurkaasi wuxuu daba socdaa maxay laahiyanta ayuu la socdaa yaa daa'ican kitaabuhu kitaabuhu wuxuu dhammaystirayaa macnaha daa'ican kii lumay isagaa loo qaadan lahaa inuu isagu lumay laakiin daa'ican kitaabuhu kitaabkiisu lumay kii kitaabkiisu lumayo wama اtasala bihi shayءu min tamaami macnaahu munaadahan wax la socota kelmad labaad oo macnihiisa dhammaystiraysa oo aanu idaafaysnayn uma idaafaysno mudaaf iyo mudaailey maaha laakiin calaaqa ka dhaxaysa way isku xidhan yihin kelmadda labaad waxay dhammaystiraysaa macnaha kelmadda hore kaa waxaa la dhaa shabiih bilmudaaf yaa raxiiman bilcibaad baa la mida kii addoommaha u naxariisanaya bilcibaadi raximantay la socotaa yaa naa'iman cala asariir baa la mida ama cala alard waxaa la mida mxuaha yaa xamiidan ficluhu ama yaa xasanan khuluquhu waxaa la mida yaa طaalican jabalan waxaa la mida yaa xaafiظan lilqur'aan ama yaa qaari'an اlqur'aana waxaa la dhaha shabiih bimudaaf isagana waa la nasbiya sida mudaafkii ka horreeyeyba loo nasbiya waa munaada mansuub calaamatu nasbi alfatx ilaa lubnaan iyo can darsihi iyo kitaabuhuna icraabkooga leeyi oo labada hore waa jaara majruur kitaabuhuna waa faacilu marfuuc wa calaamatu rafci wixii lumay weeye daa'ica ismu faacilka aac waa ismu faaciloo aac yaiicu ka yimi aacilkiisi wey yaa musrican ka degdegayo qofkii degdegayo kaa doontaba haw fi lcajalai nadaama waa ninkii degdegayo waan ku digaya degdega waxaa ku jira nadaama ku jirta fi lcajalai nadaama waa xikmadii cajalada iyo degdega waxaa ku sugan nadaama ayaa ku jirta iska jir degdegi yaa aaliman aalimow lama socoto kelmad labaad oo aalimanta macnihga sii fasiraysa kelmadda inta kale la socotaa waa ujeeddadii loo sheegaya qofka loogu yeedhay yaa aaliman qaybtii nidaha iyo munaadu halkaasi ku dhanta aalimow kaa doontaba ahawo cid mucayana uma jeedo tabasar fi lcawaaqib xidhibta dambe fiiri tabasar u fiirso oo bal eh, yani u fiirso fi lcawaaqib ee dhibta dambe dulmiga aad hadda yani maarkisaa ku jirtaa wuxuu ku dambayn doonaa ka fikir yaa shaamitan kii shaamit aho ama dadka dhibaatada ku dhacdo ku farxa ee ku wiirsada ka wiirsanayo shaamaatalan oo qof dhibaata ku dhacdayoo qofkii qiyaasta wax ka dhexeeya inuu idhaahdo bagay idhaa ya way ku dhacday maanta uu idhaa oo ku farxo yaa shaamitan ina dahra khawaanu waktigu iyo duruufuhu way dhib badan yihiin buuli jire ani yowmun laka wa yowmun ligayrika dhibaatada maanta hebel ku dhacday eed ku faraxsan tahay bere adiga kugu dhaciyay uga guulaya maogta ina dahra khawaan waktigu sidaa ku socon maayo waktigu sidaa ku socon maayo yaa shaamitan marka yaa musrican yaa aaliman yaa shaamitan awalan marka hore kelmadaasi ma nakira mise waa macrifo waa nakiro ka degdegaya ka aalimkaa ka shaamidkaa nakiro wey waanoo idhahda yaa qaa'iman iyo yaa jaalisan iyo yaa saajidan waa nakiro nakirada waxaan eegayna macnaheega in maqsuuda ay tahay oo cid gaara ah looga jeedo oo mucayana iyo inay ayru maqsuuda tahay nakaradani waa ayru maqsuuda cid mucayana ugama jeedo cid kastoo degdegaysa u digaya uu leeyahay fi cajalati nadaam cid kastoo dulmi ku jirta u digaya uu leeyahay tabasar fi lcawaaqib laakiin waa ayru maqsuuda iyadana waa in la nasbiyo waad nasbinaysaa saddexdii la nasbinaya intaasay ku dhayi imsaa la nasbiyaa munaadaha mudaafka munaadaha shabiih bilmudaafka laba kelmadood ka kooban aan isku daafisnaanaan isku daafisnaann iyo nakira kayru maqsuuda oo aan cid gaara looga jeedin ee caama labada soo hadhay labadaasi waa labadii la binaynayey wey mabni wey labadane marka saddexna toos baa loo nasbiyaa oo ism munaada mansuub baad u nasbi labana waa la bineeya waxaad u nasbiyaa munaada mabni calaa mabni cala dama mabni calى اlأlif mabni calى اlwaaw wixii lagu godi jiray aلdama واlأlif واlwaaw iyo asmaada lagu goda ide annuun oo kale wax lagu godi jiray annuun halkan ma soo gasho munaadaha ma soo gasho munaaduhu waa ism nuuntana waxa lagu godaya ficilkii mudaarica ficil khumsaha marka waxaa lagu biraynaya dama iyo alif iyo wow midkood yaa rijaalu ragow oo ragganow oo kale weyaan dul istaagay oo dul joogsaday yuu la hadlaya ya rijaal rago atqinuu acmaalakum shaqadiina hagaajiya shaqadiina hagaajiya markaa rag mucayanin uu la hadlay qoladaaba isdultaagi dul joogsaday buu la hadlay atqinuu acmaalakum yaa fatayaani waar labadan wiilow labadiinna laa tacbahaa ha ku ciyaarina bilazaari ubaxa yaa laacibuun kuwan ciyaarayo istariixuu nasta tuuta buu leeyahay yar nasta oo joogsada yaa laacibuuna istariixu ereyga u fiirsa yaa rijaalu waa nakira yaa fatayaani labada wiil taniyatu fata waa nakira yaa laacibuun jamcu laacib waa nakira laakiin nakiradu ma maqsuuda biha mucayan mise waa hayru maqsuuda maqsuuda biha mucayan weyaan waxa lagu garta ma taqaanaa dee ceraabkaa kala sheegaya haddii ay kayru maqsuuda tahay wuu nasbin laha markaanu cid gaara uga jeedin ee caam tahay waa in la nasbiyo yaa rijaalu halku ka yidhi muxuu odhan lahaa haddaanu rag gaara u jeedin muxuu odhan lahaa yaa rijaalan atqinuu acmaalakum buu odhan lahaa waa ragow meeshaad meeshaad doonta meeshaad doontaanba joogo shaqadiina ka soo baxa laakiin imika kuwa gaaruu la hadlaya waxaynu ku garanay inay nakiradani maqsuuda tahay yaa rijaalu yaa fatayaani muxuu odhan lahaa laba wiil oo kasta hadduu la hadlayo muxuu odhan lahaa ku dhawaaqa yaa fatayayni wuu nasbin lahaa bafdanaha maxaa lagu nasbiyaa yaa baa lagu nasbiyaa yaa laacibuun muxuu odhan lahaa haddii uu arrintiisa cid gaara aanu la hadlayn ya laacibiin jamcu dakar saalim maxaa lagu nasbiya yaa baa lagu nasbiya marka way kala duwan tahay eeg yaa muslimuun hadduu qofku idhaa iyo yaa muslimiin hadduu idhaa laba macno ay kala leedahay laba macno yaa muslimuun kan mucayankaa weeyaan ee godan waa nakira maqsuuda muslimiin gaara oo maqlaysa oo hor joogta ayuu sheegaya yaa muslimiin hadduu idhaa oo u nasbiyo yaa muslimiin muslimiintoo dhan buu qayshanaya waa nakiratun ayru ayru maqsuuda yaa rijaalu atqinuu acmaalakum ya fatayaani laa tacbatha biاlazaar yaa laacibuun mar alle markuu rafciyo waxaad garanaysaa inuu cid mucayan uga jeedo yaa laacibuun oo nimankiina laacibiintii istariixu nasta rijaal munaada mabniya cal dam jamcu taksiiro dama lagu kodi jira yaa fatayaani munaada mabniya cal alif fii maxali nasbi muana wey alifa lagu rafya yaa laacibuun laacibuun munaada mabniya cala alwaawi fii maxali nasbi yubna maxaa lagu bineeyaa yubna calaa maa yurfacu bihi wixii lagu kodi jira jamcu tagsiirka dam baa lagu godi jiray damadii baa lagu binayay mabni cala dam muanaha alif baa lagu godi jiray aliftii baa lagu binayay jamcu dakar saalim wow baa lagu godi jiray wowdii baa lagu binayay mabni cala dama mabni cala alif mabni cala alwaaw fii maxali nasbin umad nas munaada mabni cala kada fii maxali nasb yaa khaliilu yaa xasanaani yaa muxammaduun maxay yihiin khaliil iyo xasan iyo muxamed maxay yihiin waa calam maaha nakira calam weeye labadii nakir aynu ka baxnay mudaafkii shabiih bimudaaf afar soo maha ka hanaad waa carabkii almufrad اcalam ama alcalam اlmufrad baa ladha alcalam almufrad almufrad marka la leeya looga jeedaa yani laysa mudaafan walaa shabiihan bal wain kaana muanan aw jamcan midku doona ha yani mudaaf iyo shabiih bimudaaf wixii ka soo hadho dhan mufrad baa ladha labadaa hore mooyaane saddexda kaliba waa wada mufrad labada nakira iyo calamkuba waa wada mufrad anhu laysa mudaafan walaa shabiihan bimudaaf mufradkiibaa markaa wuxuu kala baxaya nakira iyo iyo macrif ama calam buu kala baxay nakiradii laba nooc bay noqonaysaa maqsuuda iyo ayru maqsuuda calamkiina noocan keliyuu noqonaya alcalam lmufrad miyaa la binaynayaa calamka mufradkaa mise waa la ecraabaya ma mebniba mise waa mamnu markaa loo dhawaaqa calamka mufradka ee munaada laga dhig waa mebni maxaa lagu binaynaya maxaa lagu banaynaya calaa maa yurfacu bih waxay isku mid yihiin nakradii maqsuudadii yubna calaa maa yurfacu bih yaa khaliilu waa ism mufrade maxaa lagu godi jiray ismiga mufradka dama damadii baa lagu banaynaya munaada mabniya cala dama yaa allaahuna waa sidaas yaa xasanaani muana weeyaane maxaa lagu godi jiray alif aliftii baa lagu banaynaya mabni cala alif yaa muxamadun jamc mudakar saalim wey maaa lagu binayn jiray maxaa lagu godi jiray wow baa lagu godi jiray wowdii baa lagu binaynaya marka labadana waa isku mid nakirada maqsuudada iyo mufradulcalamku waa isku mid labadoodaba waa la binaynaya mid walba waxaa lagu binaynaya wixii lagu rafcin jiray labadooda maxay ku kala duwan yihin craabkii way ka siman yihin labadoodaba waa wada mabni yubna calaa maa yurfacu bihi wey waxay ku kala duwan yihiin dee marna waxaan leehay yaa rijaalu marna waxa le ya muxamaduun midin wuxuu ka yimid muxamed oo calama midina wuxuu ka yimid rajul oo nakira nakira ya macrifuun ba keliya yaa xasanaaniya yaa fatayaani labaduba waa muana labadaba yubna calaa maa yurfacu bihi munaada mabniyun cala alif wey labadoodaba fii maxali nasb lakin maxay ku kala duwan yihin yaa xasanaani iyo yaa fatayaani farqiga udhexeeya muya midina waa nakira midina waa calam mid waa xasan oo calam aha oo midina waa fatxa oo wiil kasta waa tainaysa sida yaa rajulaani oo kale alqawaacid wuxuu yidhi almunaadaa ismun weeye yudkaru la sheego bacda yaa la sheego yaadaa ugu caansan axrufu nidaage aw ixdaa akhawaatiha aw bacda ixdaa akhawaatiha ama walaalaheed mid ka mid a yaa iyo ayaa iyo hayaa iyo ay iyo baa ka mid a alaban raad iyo keliya a iyo amuxamadu baa loo dhahay amuxamadu oo yaa caliyo alaban alab darteed la dalbayaa loo sheegaa ismigan liiqbaali madluulihi liiqbaalihi inuu soo jeesta la dalbayo inuu soo jeesto see uu maqlo waxaa dambeed u sheegaysa yaa muxamed munaaduu de waa soo jeedin soo jeesanaya qofka ya muxamed alaban baa loo sheegaa yudkaru alaban min ajli alabin la dalbayo liiqbaali madluulihi lafdigu macnaha uu ku tusayo inuu soo jeesto iminka markaad tidhahdo alaban liiqbaalihi ya muxamed ma lafdigaan dalbayaa muxameda inuu soo jeesta mise madluulkiisa macnaha uu ku tusayo qofkii shaksigii muxameda shaksigii alaba liiqbaali waa la odhan karaa isagoo inuu soo jeesta la rabo laakiin wuxuu yihi lafdigan lama rabo inuu soo jeeste waxa la rabaa madluulkii macnihii kutusay oo waxaa loo qaybiyaa daalli iyo madluulba la dhaha lafdigu waa daalli addaallu weeyaan lafdigu cala shasi waa magacii qofka uu kutusayaana waa madluulkii de madluulkaa la rabaa inuu soo jeesto lafdiga maaha yunsabu lmunaada munaadaha waa la nasbiya ida kaana mudaafan ya rasuul اllah ya khayra khalq اllah salى اllah alay slam aw shabiihan bilmudaafi markuu yahay waa ya musaafira ilى lubnaan ya laahiyan can darsi ya daa'ican kitaabu ya jamiila khulquhu ya طaalican jabala aw nakiratan markuu yahayna waa la nasbiyaa ayra maqsuudatin oo cid mucayana looga jeeda yaa rajula khud biyadi ama yaa rijaala tacaalow sidaa tidhahdo ama yaa rajulaani yaa rajula yaa rajulayni yaa rijaalan weyaan yaa mucalima yaa mucallimayni yaa mucallimiin nasbi mar walba wayubna waa la bineeyaa munaadihi alaa maa wixii yurfacu bihi lagu godaya lagu binaya oo dam iyo alif iyo wow midkooda idaa kaana nakiratan maqsuuda markuu nakira maqsuuda yahay nakirada haddaad cid gaara uga jeedo yaa baad unaysa markaad sheekh ku horjooga u jeedo yaa shaykhu baad unaysa yaa shaykhu yaa shaykhu waayahay wahaakada nakiro kasta oo qofkii ku horjoogo waa inaad muxuu ahaa waxaad ku binaynaysaa calaa maa yurfacu bih ida kaana nakiratan maqsuuda aw calaman mufrada ma calam mufrada wixi ya muxamadu iyo ya muxamadaan wاlmuraadu biاlmufradi huna mufradka halkan waxaa looga jeeda maa laysa mudaafan walaa shabihan bimudaaf waxaan mudaaf ahayn mudaafka wax shabahana aan ahayn tamriinaat cayin fi اljumal اlaatiya nawca almunaada munaadaha noociisa cadee wabayin almucraba minhu wlmabniya mucrabkaiyo mabnigana kala sheeg wanowca alicraabi wlbina aiiuu u gargaara albaa'isiina dadka dhibaataysa yaa hla almuruaati dadka sharafta laho yaa ahla almuruaati waa munaada mudaafa sooma ahla waa mudaafa marka waa inaad dasbiso yaa ahla almuruaati harabat shamsu qoraxdii way dhacday ya saa'imiin waa nakiro horta saa'imiintu laakiin ma maqsuuda oo tii la binaynaya calaa maa yurfacu bihida lagu binaynaya mise waa nakira kayru maqsuuda oo tii la nasbinaya yaa saa'imiin dadka soomanow meeshaa doontaanba joogo weyaan ciddaa doontaanba ahaado qoraxdii way dhacday hadduu qaar dul joogsado uu la hadlaya qaar gaaroo halkan fadhiya yaa saa'imuun buu odhanaya yaa saa'imuun ajib ducaa'ii ayaa mujiiba ducaa ajib ducaa'ii ducadayda aqbal ayaa mujiiba ducaa'i kii ducada aqbalayo ayaa waa xarfunida mujiiba ducaana waa munaado mudaafa khud biyadii gacantay qabo yaa raxiiman bilducafaa kii ducafada u naxariis badnaago yaa raxiiman kii u naxariisanayay biducafaa raxiimanta munaadaha waxaa daba socota kelmad kale oo manihiisa dhammaystiras ama macnihiga dhammaystiras biducafaa marka kaas muxuu noqonaya shabiih bilmudaaf waa la nasbinaya yaa shaahidaani ishhadaa bilcadli labadan markhaati ow way hor joogaan oo labadiinnan markhaati ow waxaad ka markhaati kacdaan cadaalad ku hadla yaa shaahidaani inay hor joogaan rafcaha uu rafciyey baa ku alifta u geliyey hadduu cid kasta uga jeedo yaa shaahidayni buuna odhan laha yaa shaahidaani waa nakiradii maqsuudadahay yubna calaa maa yurfacu bihi muanaa maxaa lagu rafciya alif munaada mabniyun cala alif wey fii maxali nasbin liannahu nakiratu maqsuuda yaa shaahidaani waa labadiinano ansifu lmadluuma madluumka cadaaladu sameeya balakriya ansifu lmadluuma yaa qudaatan waan odhan karaa qudaadow meeshaad doontaanba jooga weyaan waa nasbinaya haddii aan nakiro maqsuudaa ka dhigana oo qudaadan aan hor jooga la hadlayna maxaan odhanaya ansifu lmadluuma yaa qudaatu waxaad ku binaynaysaa dama waa jamcu tagsiir yaa rijaal oo kale la mid noqonaysa halkan oo kale markaa markay sidaa u kala caddayn waxa fiican in nakira kayr maqsuuda laga dhigo oo taladan aad siiso qaadi kasta qaadi kasta si ansifu lmadluuma war cadaaladu sameeya yaa qudaatan qudaadiye nasbi tamahal yaa naazilan min aljabal miyiru soco ninkan ka soo degaya buurtow yaa naazilan min aljabal yaa naazilan kaka soo degaya min aljabali noociisa bal sheega munaadaas ya shabiih bilmudaaf wey lannahu naazilan min aljabali halkii uu ka soo degaya la socda laa tucadib alxayawaana yaa fariidu yaa fariidu waa noocma mufrad اlcalam nin magacii wey khuduu jawaa'izakum jawaa'istiina qaata yaa faaizuun ma cid kastoo faaizuun sheegaya mise kuwan iminka uu diyaariyey ee uh, kuwa godaalkaa ku tusay waa nakira maqsuuda juuduu waxbixiya yaa ahla alfadli munaadihi mudaafka asrij ilxisaana faraska kooree oo diyaari yaa ulaamu waa nooc makaas yaa ulaamu nakiratun maqsuuda nakiratun maqsuuda soo akhriyaysa yaa musaafiruuna ta'ahabuu musaafiriinta diyaargalooba tamriinka labaad ضع أحد أحرف النداء قبل الأسماء التالية وألحق كل اسم بجملة مناسبة xuruftii axrufu nidaaga mid ka mida soo qaado waxaad digtaa asmaadan ka horreysay soo geli xuruufu nidaagii mid ka mida dabadeedna ismi kasta waxaad raacaysaa jumlo ku habboon raabkiisa iyo binihiisana noo kala sheeg marka waxaad odhanaysaa yaa abalfadli abulfadli markaad yaa soo geliso oo mudaaf waa la nasbinaya yaa aba alfadli yaa aba alfadli yaa cabdulhafaar baa la odhanaya sooma yaa cabdulhafaar maxaa la odhanaya waa inaad nasbiso yaa cabd yaa cabd yaa cabdaraxmaan ismaaciilu yaa ismaaciilu yaa ghulaamaani yaa cajuulu yaa mujtahidan fii darsi yaa shaahiduun yaa haafilu lama tanweyninayo kala binaynaya xataa xarako keliya waa idku mabni cala dam damo keliya wey idan waa mabni yaa mutqinan camalahu yaa akha alcarab yaa mubadiruun yaa dulmurua miya maxaa la odhanaya yaa dulmurua yaa dalmuruati mudaaf wey waa in la nasbiyo duuduna da bay isku bedelaysaa marka la nasbinayo ka kalena tamriinka kalena idinku ka soo shaqeeya munaada iyo waxaa la soo gelinaya iyo xarfu niyiisii lamudajka u dambeeya yaa raaciya alghanamna waa ka kuu ciraabaya yaa aalimiina cawaaqib الظulmi wakhiima yaa sabiyaani laa talcaba biالnaari yaa caliyu laa tatasallaq اlashjaara gedaha korin yaa mujhida nafsahu ka naftiisa dhibayo istarix weyaan istarix qaliila almamnuuc min الصarf wallah aclam